alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati aali cimraan baynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo afar laqbadii koowaad waa laqbaynay allah wuxuu inoogu sheegayaa amar oo inagu amraayo inaynu markaa noqonno ama inaga mid noqoto ummad dadka ugu yeedhaysa khayrka oo wanaagga amraysa xumaantana ka reebaysa amarkanna waa lilwujuub waajibnimuu faa'iideynaya alamru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu keensadaa waajibnimo ha yeeshee culammadu waxay isku khilaafeen mintuma baa ma bayaanba ma masiida litawkiidba ahlucilmiga qaarkood waxay mareen inay tabciid tahay oo barhnimo looga jeedo cid idinka ee eh, had noqoto sidan in laga tilmaamaayo waxaana sidaa ayidayaa alamru bilmacruuf annahyi cani lmunkar inuu yahay asaalatan fardu kifaaya inuu yahay siduu mufasirkuba inoo sheegi doono fardu kifaayaha waxaa la yidhaahdaa waxaa ummadda si guud u saaran oo idaa qaama bihi man yakfii saqata alxaraju cani ilbaaqiin haddii qayb ka midoo ku filani ku qunto ku kacdo inta kale uu dembigu ka dhacaayo ayaa waxaa la yidhahdaa fardu kifaaya laakiin wakhtiyada qaarkood wuu tacayunaa oo farducayn buu noqdaa qad yatacayan fii bacdi alaxyaan nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu aliimaan ku kastoo idinka idinka mida oo arkaa munkar wax shareecadu diiday arkaa gacanta ha ku dooriyo ha ku bedelo hadduu gacanta ku bedeli kari waayo afka ha ku dooriyo ha ku bedelo oo waxa kagaa qabto ha ku qayliyo hadduu afkana ku bedeli kari waayo taana kari kari waayo qalbiga ha ka noco oo qalbigiisa ayuu markaana ku bedelayaa waxaa looga jeedaa qalbiguu ka karaahiyaysanaya ka nacaya daahir ahaanna waa uga tegayaa meeshii munkarka lagu samaynaayey inuu sii joogaa isagoo kari karaya inuu ka tagaa markaa uma bannaana ee eh, hadduu ka faaruqi karayo awoodi karaayo majliska inuu ka tago mar haddaanu waxba ka qaban karayn waxaa ku waajibaysa inuu ka tagaa ku waajibaysa qalbiga inuu ka nacaa marka laga hadlayo khisaalka inkaarulmunkarka waa khasladda ugu hoosayse ugu yar weyn waa khasladda ugu yara ugu hooseysa wixii ka dambeeyaa munkarkii shucbadii ahayd ma soo gelayo iimaanku waa shucab qaybuu ka kooban yahay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba fa aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat aladaa can ilariiq marka shucbada ama qaybta ku saabsan inkaarulmunkar ama taqyiiru lmunkar qaybta ugu hoosaysaa waa in qalbiga laga noco laga karaahiyeysto weeye wixii intaa ka dambeeya waxay noqonaysaa munkarkii oo aan gacan lagu bedelin oo lagu doorin afka aan lagu bedelin oo lagu doorin qalbiga aan laga nicin wixii ka dambeeya waxay noqonayaan in markaa munkarkii laga raalli noqday ou uu qayb ka yahay wixii ka dambeeya wuxuu noqonayaa markaa casaan buu noqonaya waatii xadiis kale ku soo aroortay walaysa waraa'a dalika xabbatu khardilin min iimaan qalbiga haddii laga nici waayo intaa wax ka dambeeyo iimaana oo xabatu khardal la eg ininta yare sagara xuurayda wax la eg oo iimaani kama dambeeyo looma jeedo iimaankiiba eber buu ka yahay oo waxaa laga tilmaamayaa shucbadaa khaas ahaanteeda ayaa wax iimaankii ka mide ah aanu ka dambayn baa laga tilmaamaya laakiin waa gaal macnaheedu maaho iimaankiiba eber buu ka wada yahay muraadku ma aha waayo haddii munkarkii laga raalli noqdo oo aan laakiin la xalaashanin dee kii samaynayay munkarkuunbuu la mid yaho alraadi waalfaacilu sawaa ka samaynaya iyo ka ka raallidii waa siman yihiin dee caasi unbuu noqonayaaye ma noqonayo mid ku gaaloobaya ma noqonayo haddaan wax istixlaalah oo ictiqaadii aanu raacin kuma gaaloobayo millada kagama baxaayo waa yahay marka arrinka ku saabsan qalbiga in munkarka laga nacaa iyadu waa fardu cayn fardu kifaaye ma aha waayo waa mustataacu likulli axad qof kastaaba waa kari karaa sidaas aawadeed baa labada martabe hore mid walba faman lam yastatic faman lam yastatic baa ku sugan ka dambe markaysagaa fa biqalbihi faman lam yastatic lagama dambaysin waayo karaahada qalbiga uu ka nacayee ka karaahiyaysanayaa waa mustataacun likulli axad oo wuxuu qof waliba kari karo weeyaan waa yahay erayga umma oo aayadda ku sugan waxaa looga jeedaa koox dadka ka mida marka labada tafsiir ee aayadda minta laga maray mid ahaan markaynu ku soconno waxaa loo jeedaa jamaaca min annaas koox markaa dadka ka mida loo jeeda ama jamaaca min almuslimiin waa haddii lahaamintu waa tabciid haddii lahaamintu waa bayaan ama waa zaa'ida la yidhaahdo oo ummad noqda in laga tilmaamayo dhammaantiin ee aan badhnimo looga jeedin markaana waxay noqonaysaa in ummatulijaaba laga ummatul ijaaba in looga jeeday noqonaysaa markaana erayga ummana wuxuu u yimaadaa macaani kala duwan buu u yimaadaa dhowr macno kala duwan buu ugu yimaadaa oo qur'aanka iyo sunnadaba ugu soo arooray mar umma waxaa loo jeedaa koox dadka ka mida kow mar labaad umma waxaa looga jeedaa ciddii rasuul loo soo dirayba iyo muslimkoodaba umma la yidhaahdaa waa ummatu dacwata laga cabbiro waa sida ku soo aroortay xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi اlummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ilaa dakhala annaar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ima maqlo axad ummaddan ka mida oo yuhuudi ah ama nasraani ah dabeedna ma dhinto isagaan rumaynin kii layla soo diray iyo diinka layla soo diray isagaan rumayn ma dhinto inuu naarta gala mooyaane bimacnaa cid kastoo ummaddan ka mid ah ummadda nebi maxamed loo soo diray calayhi salaatu wasalaam haddii iyagaan markaa rumaynin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay dhintaan naar bay gelayaan walow diin horeba ha u abtirsadaan kitaab hore ha sheegtaan oo ama yuhuud iyo nasaare ha noqdaan ama kayrkood ha noqdaan umma halkaa waxaa looga jeeda ummatu dacwa waa ciddii nebi maxamed loo soo diray dhammaantood gaalkooda iyo muslimkoodaba macno kale waxaa loo isticmaalaa lijaaba waa ummadda nebiga ajiibtay ee raacday ummatii ummatun marxuuma markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska laga soo wariyey ama aayadda soo socota kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billaah waxaa looga jeedaa ummatulijaaba waa macno saddexaad macno afraad umma waxaa loo isticmaalaa imaamka hoggaamiyaha ah ee dadka khayrka baraa khayrkana ku hoggaamiya ina ibraahima kaana ummah waa imaaman mucalliman ilkhayr yuqtadaa bihi fi lkhayr waa imaam iyo hoggaamiye khayrka dadka baraaya khayrkana laga daydo marka ummada waxaa looga jeedaa imaam baa looga jeedaa khayrka dadka ku hoggaaminaya waa macno afraad macno shanaad erayga umma waxaa loo isticmaalaa diin baa loo isticmaalaa innaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma ay calaa diin wa milla ummada waxay uga jeedeen diin baanu markaa aabbayaashaya ka soo gaadhnay ayay markaa looga jeedaa waxaa la mida ah, wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida ay diinukum diinan waaxidan ummaddiinnani waa ummad keli ah bimacnaa waxaa loo jeedaa diinkiinnu waa diin keli tafsiirka ugu mashhuursan ee aksaru ahlilcilmi ay mareen macno lixaad umma waxaa loo isticmaalaa mudda min azaman waddakara bacda umma ay bacda muddati min azaman barhatin min addahri yacnii qayb marka wakhtiga ka mida ama muddo dabadeed ayuu xasuustaa laga tilmaamayaa wadakara bacda umma waa lix macne macaani kalena culammadu waa sheegaan allah waxau yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waltakun ha noqoto minkum ay kaa'inatan minkum mid idinka idinka mida ha noqoto ummatun ummad sidaa markaynu laqbaynayno kaa'inatan ama mustaqiratan aynu qadarayno waxay noqonaysaa minkum inaynu ka dhigayno khabarkii takun waltakun khabarkeedii inaynu ka dhigayno naaqisana u laqbaynayna yadcuuna ila alkhayri marka waxay noqonaysaa jumladu sifay noqonaysaa umma laga sifaynaayo ayay noqonaysaa weji kala bannaan oo in la yidhaahdo minkum waxay ku tacalluqdaa waltakun bay ku tacalluqdaa markay khabar dhacdo mutacalliqa waxaa la qadarayaa markaysaga kaa'inatan baa la qadarayaa kaa'inatan ayaa markaa la qadarayaa wakada hadday sifo dhacdana waa la mide oo xaal markay noqonayso waxa weeye haddii nakira sifadeed laga hormariyo xaal bay ka noqotaa markaa lafteedana waxa weeye kaa'inatan waa la qadaraya yadcuuna ayaa markaa khabarkii noqonaya haddii waltakun loo fasiro inay taamo tahayna taamada waxaa loo jeedaa inay ku kaaftoomayso marfuuc keli ah ayna khabar u baahnayn markaa lafteeda waxay noqonaysaa waltakun yacni ha xasisho ha dhacdo minkum idinka xaggiinna ha ka dhacdo ha ka xasisho ama qayb idinka mida ah ha ka xasisho ummatun ummad ummaddaasoo yadcuuna ila alkhayr waltakun ha noqoto minkum ay kaa'inatan minkum mid idinka mida ah ha noqoto ummatun ummad marka min min loo fasiraayo inay bayaan tahay ama zaa'ida tahay badhnimo looma fasirayo waltakun minkum yacni idinku noqda loo jeedaa ummatun ummad idinka ha noqoto ayaa laga tilmaamaya yacni kaa'inatan minkum yacni idinku noqda ayaa markaa macnuhu u dhacaya liyakun minka rajulun saalixun yacni nin wanaagsan noqaa laga tilmaamaya marka tabciidka ayay u badiyaan agsarka culammadu waana sida markaa fiican weeye mufasirkuna maraayo agsarka culammaduna ay mareen waxaana weliba markaa taa ayidaysaa alamru bilmacruuf annahy can lmunkar inuu yahay fardu kifaaya sida jamaahiiru cilmi ay qabaan wain tacayana fii bacdi alaxyaan walow waqtiyada qaarkood farducayn baa ha noqdee waynu soo sharaxnay waltakun ha noqoto minkum ay kaa'inatan minkum idin idinka mida ha noqoto ummatun ummad ummaddaasoo yadcuuna dadka ugu yeedhaya ila alkhayri xagga khayrka ugu yeedhaaya alislaami islaamnimada ugu yeedhaayo wax kastoo diinka islaamka ka midi waa khayrkii asalka diinka haddii loogu yeedhaayo iyo haddii furuucda islaamka loogu yeedhaayo oo sharaa'icda yacni dhammaan waxay soo gelaysaa khayrkay soo gelaysa aslan wa farcan wa ya'muruuna amraaya ummaddaasoo khayrka dadka ugu yeedhaysa waa khayr oo dhan khayrkiina waa anwaac badan yahay wayaamuruuna amraayo bilmacruufi macruufka amraayo wayanhawna reebaayo canilmunkari munkarka xaggiisana dadka u diidaayo ka reebaya cidday ka reebayeen baa la xadfaye cidday amrayaan wa xadfa fadlatin ajizin lam yadir yacni markaa bannee markaa fadlo in la xadfo haddayna markaa dhib lahayn marka mafcuulu bihiga marka la yska garanaayo yacni waxa weeye waa la xadfaa xadafkiisu waa bannaan waa jaa'is xaaladaha qaarkoodunbaa markaa laga reebaa hadduu isagu maqsuud yahay oo isaga lagu weydiiyo ka cadfi maa siiqa jawaaban aw xusir labadaa xaaladood waa tacayunaysaa ilaaba ilaa mafcuulu bihiga in la sheego laakiin waxa weeye haaliban yacni markaa xadafkiisu waa bannaanye wa ya'muruuna markaa amraaya ummaddaasoo amraaya dadka bilmacruufi macruufka amraya macruuf waxaa la yidhaahdaa waxa sharcigu ogol yahaa la yidhaahdaa ee sharcigu amray ama markaa waxa weeye markaa ama waajib ah ama sunno ah waa wada macruuf weeye maa curifa xusnuhu bisharci wixii wanaaggiisa sharciga lagu aqoonsaday waxaa la yidhahdaa macruuf baa la yidhahdaa macruufkana waxa ugu weyn tawxiidka ugu weyn sharaa'icda kaleo dhanna macruufka waa soo gelaysa laakiin acdamu anwaaci almacruuf altawxiid noocyada macruufka waxaa ugu weyni badan tawxiidka ugu weyni badan marka tawxiidka amrayaan sharaa'icda kalena waa amrayaan wa yanhawna reebaaya yacni dadkay ka reebayaan baa loo jeedaa annaasa canilmunkari munkarka xaggiis munkar waxaa la yidhaahdaa yacni marka maa unkira fi sharci sharciga wixii lagu inkiray ama lagu reebay si waxa weeye markaa taxriim loo reebo xaaraantinimayn ah ama si waxa weeye karaaha ah loo reebee wuxuu soo gelayaa munkarkuu soo gelaya ankaru lmunkaraatna waa shirki munkaraadka waxa ugu munkarnimo badan oo ugu sii daran gaalnimada anwaacda kale munkarkuna hadday kabaa'ir yihiin iyo hadday bidac yihiin iyo hadday sakaa'ir yihiinna waa soo gelayaan wa ulaa'ika hum lmuflixuun wa ulaa'ika kuwaa la soo sheegay addaacuuna alaamiruuna annaahuun waa soo ikhtisaariyey yacni addaacuuna ila alkhayr alaamiruuna bilmacruuf annaahuuna cani ilmunkar kuwaa marka waxa weeye dadka ugu yeedhaya khayrka amraayo macruufka ee reebaayo munkaraadkao dhan hum almuflixuun kuwa liibaana iyagun weeye yacni xasri baa ku jira yacni markaa mubtadihii iyo khabarkii baa labaduba laba isim yihiin mar labaadkana markaasaa khabarkiina la geliyey yacni mubtadihi waa mucaraf khabarka laftiisana al baa lagu macrifeeyey mar saddexaadka damiirulfasli baa la keenay intaasi markay israacdo waxaa laga qaataa yacni xasri baa laga qaataa kaannahu in la yidhi kuwaasoo keliya ayuunbaa muflixiin ah cid kale muflixiin ma ahoo ma liibaanin marka falaaxa dhammayska tiran kuwa helayaa kuwaa weyn xasrigu wuxuu u dhacayaa xagga kamaalku u dhacayaa wa ilaa hadduu markaa ruuxu ka tago wax ka mida uu ka tago oo dacwadii uu la iman waayo isagu yacni naqsiha ku jiro laakiin marka ma aha inuu markaa falaaxa wax ka mida inuu markaa seegaayo isagu hadduu markaa la yimaado iimaankii iyo camalkii saalixa la yimaado nafahaantiis marka xasrigu wuxuu u dhacayaa liibaanta dhammayska tiran in lagu koobaayo alfaa'izuuna kuwa markaysagaa guulaystay ee markaa weeye falaaxa waxaa loo isticmaalaa fi lughati alcarab laba macne albaqaa waa loo isticmaalaa baaqi noqoshada macno labaadna waa loo isticmaalaayo alfawzu bilmatluub waxa la rabo in lagu guulaysto waxa wanaagsana la rabo in lagu guulaystona falaax waa la yidhahdaa labada macnaa loo isticmaalaa marka wasubxu walmusyi laa falaaxa macaha ay laa baqaa'a macaha macnaha baqaaga waa loo isticmaalaa alfawzu bilmatluubna waa loo isticmaalaa labaduba waa u sugantaho waxay ku baaqi noqonayaan xayaato saciida ah oo wanaagsan iyo yacni markaa baraaro iyo wanaag bay ku baaqi noqonayaan oo ma dhimanayaan abadal aabaad bay markaa baaqi noqonayaan alfawzu bilmatluubna waa helayaano jannadiiyo raalli ahaanshihii bay ku guulaysanayaan yacnii guusha waxaa loo isticmaalaa hadda adduunyada aynu naqaanaa dadka qaar inay guul u isticmaalaan yacni waxyaala iska yaroo aan baaqi noqonayn ama xoolo ama markaa mansib iyo markaa waxa weeye jago yacni markaa mid baa jago helaya markaasana jagadiibuu ku guulaystay yacni waxaa la odhanayaa wuxuu ku guulaystay yacni markaa imtixaankiibuu ku guulaystay wuxuu ku guulaystay ciyaartiibuu ku guulaystay xoolihii buu ku guulaystay tijaaradii buu ku guulaystay waxyaalaha noocaasaa la odhanaya laakiin guusha dhammayska tirani ee aan khasaara ka dambaynaynini waa guusha aakhiro lagu guulaysto yacnii janno iyo raalli ahaanshaha ilaahay lagu guulaysto kaasaa waxay tahay guusha xaqiiqiga ah ee aan markaysagaa laa khasaara bacdaha wax khasaaro oo ka dambeeyaa aanu jirin laakiin guul khasaare ka dambayn karo ama khasaare ka dambeeya deguul ma aha wa min min waa biqasdi lafdihaayo hadda yadaa laga warramayaa kullu maa qusida bilafdihi fahuwa smun wax kastoo lafdigiisa loo qasdaa waa isim buu noqday hadduu xaraf ahaan jiray marka laga warramaayo dee wuxuu noqonayaa marka maqsuudun bilafdihi hadduu yahay isim buu noqday wa min erayga min la yidhaahdaa hee litabciidi kaa'inun litabciidi tabciid buu u sugnaaday badhnimo isagii baa laga khabray oo laga warramay oo waxaa laga tilmaamayaa qayb idinka midi ah marka ha noqoto umma dadka ugu yeedhaysa khayrka lianna maa dukira maxaa yeelay ka la sheegay oo ah dadka khayrka in loogu yeedho wanaaggana la faro xumaantana laga reebaa fardu kifaayatin waa faral ummadda si guud u saaran faralkiibaa maxaa loo qaybiyaa marka la eego min xaysu alfaacil faralka qaybin kala duwan baa la qaybiyaa laakiin xagga faacilka samaynaya marka laga eego waxaa loo qaybiyaa farducayn iyo fardu kifaaya loo qaybiyaa fardu iyo fardu kifaaya fardu waxaa la yidhahdaa waxa markaa qofka gaar ahaantiisa looga doonaayo oo qof walba laga rabo waa farducayn haddii markaa dadka qaarkood si gaara looga doonayana iyagu farducayn ku yahay baa la yidhaahdaa fardu kifaayahana waxaa la yidhaahdaa waxaan qofka khusuuskiisa si gaara looga rabin laakiin ummadda si guud looga rabo cid ka midii inay la timaaddo oo idaa qaama bihi man yakfii saqada alxaraju can ilbaaqii hadduu ku qumo man yakfii mid ku filani hadduu ku qumo cid ku filani hadday ku qunto yacnii dembigu ka dhacaayo cidda kale waa sida maydka in la maydho oo la kanfo oo lagu tukado oo la aaso waa fardu kifaaya waxaa la rabaa un ummadda cid ka mida inay samaysaa la rabaa salaatuljanaazuh waa fardu kifaaya waa ku tacayuni karaa dadka qaarkood haddaan cid kale ogayn laakiin asal ahaan muxuu yahay faral ummadda si guud u saaran hadda ma ka dhibaataysan ee gaajada naftu hayso in la quudiyaa wuxuu noqonayaa aan quud haysan yacni markaa khatarna u saaran markaysagaa inuu dee u dhinto ama dhibaato weyne soo gaadho in la quudiyaa waa fardu kifaaya waa faral ummadda si guud u saaran hadda ma aragta cid ku filana hadday ku qunto inta kale dembigu waa ka dhacaya haddii laakiin aan lagu qumin cid kastoo ogayd oo awoodi karaysaa ayaa ku dembaabaysaa laba qayd baan u dhignaa qof aan ogayni ku dambaabi maayo waayo wa takliifu maa laa yutaaq qof aan kari karin oo waxba u qaban karinna isaguna ku dambaabi maayo laakiin cid kastoo og oo arrinkaa wax ka qaban karto ka qaban weydo hakratay waxay noqonaysaa haddii lagu qumi waayo in lagu dambaabay noqonaysa haakada marka kifaaya waxaa laga soo qaatay yani markaa man yakfii marka la leeyahy taasaa laga soo qaatay lianna maa dukira fardu kifaaya waayo arrinka la sheegay waa fardu kifaaye weeye laa yalzamu kula alumma kuma waajibaayo in wanaagga dadka la faro xumaantana laga reebo khayrkana loogu yeedhaa ummadoo dhan qof walba ku waajibi maayo walaa yaliiqu bikulli axadin umana markaa habboona oo yacni markaa uma suuragal aha ama uma cuntamo bikulli axadin qof kasta inuu wanaagga dadka faro xumaantana reebo kaljaahili sida jaahilkao kale qofkii jaahilka ayaan isagu garanayn dee alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar wax aanu garanayn dadka inuu ugu yeedhaa waajibku ah ma suuragal aha laakiin wuxuu garanayo dadka waa ugu yeedhi karaa muslimiintoo dhammi waxay garanayaan salaaddu inay waajib tahay bay garanayaan muslimiintoo dhammi waxay garanayaan inay waxa weeye zinada iyo dulmigu inuu xaaraan yahay marka qof kastoo muslima wuu awoodi karaa inuu idhahdo war ilaahay ka boqo salaadda tukada war ilaahay ka boqo dulmiga iska daaya war ilaahay ka boqo sooma faralka markaysaga ramadaan sooma marka sidaas aawadeed waxa marka ay ka siman yihiin dadku garashadiisa qof waliba waa ugu yeedhi karaa ama waa ku waanin karaa say ahlucilmigu nasgareeyeen laakiin shaygii cilmi u baahan qofkuna aanu garanayn inuu isku taaro ma aha waa inuu u daayaa cidda markaysaga garanaysaa oo aanu isagu markaysaga ka hadlin walaa yaliiqu bikulli axadin qof kasta uma habboono kaljaahili sida jaahilkao kale wa qiila waxaa la yidhi zaa'idatun ay hiya mintu zaa'idatun ziyaado weeye waa masiida litawkiid waxaa kaloo qowl kaleoo markaa isaguna xagga macnaha ku dhowaanaya laakiin ka duwan waxa markaa uu yahay waa in waa bayaaniya ay litakunuu ummatan maxay noqonaysaa macnuhu litakuunuu noqda ummatan ummad noqda ummad noqda ayaa markaa macnuhu uh, noqonaya dadka khayrka ugu yeedhaaya ee yani macruufkana amraya xumaantana ka reebaysa calaa kulli xaal marka tabciidka la yidhaahdo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa kooxda arrinka u bambaxaysaa oo isu xil saaraysaa waa inay noqotaa mid aqoon u leh waa inay noqotaa saas aawadeed waa ta ibnu kasiirku odhanaayo waxaa looga jeedaa aayadda waa inay kooxdu tahay marka waxa weeye arrinkaa u bambaxaysa ee isu xilqaamaysa isu yacni marka arrinka si gaara isugu xil saaraysa inay markaa dadka wanaaggana farto xumaantana ka reebtaa waa inay noqotaa mid waxa weeye yacni marka aqoon u leh yacni koox marka u xil saaran arrinkaas oo u bambaxday oo xisbadii samaynaysaa ha idinku jirtaa laga tilmaamaya oo idinka mid noqoto ha idinka mid noqoto kooxda marka waxa weye arrinkaas samaynaysaana mar waxay noqotaa mid loo xil saaray oo xukuumaddu u xil saartay oo xisbada waxa la yidhaahdo yacni markaa yani xukuumada cayimaysa marna waxay noqonaysaa markaa mid tabarrucaysa ayay noqonaysa furuuq baynay ku kala duwan yihiin furuuq ayay markaa ku kala duwan yihiin waxaana la rabaa cidda marka arrinkaa eh, isu xil saaraysaa inay noqoto mid markaa yacni aqoon iyo basiiro leh waa inay noqotaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii yacni taas ayaa laga rabaa allah waxau yidhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu min bacdi maa jaa'ahum albayinaat walaa takunuu ha noqonnina kaladiina sidii kuwii oo kale ha noqoninoo qaar xaalkoodu kuwaa shabbahayo ha noqonnina tafaraquu tafaraaruqay oo kala tegey wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum albayinaat yacni kuwii iskhilaafay ee tafaraaruqay yacni markay bayinaadku u yimaadeen dabadeed iyo xujajka cadcadi oo xaqu u caddaaday dabadeed sidaa u kala tegee u tafaraaruqay oo kale ha noqonin oo ha shabbihina xaalkiinnu yaanu xaalkooda shabbihin wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim wa ulaa'ika kuwaas lahum waxa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun weyni badan ayaa u sugnaaday cadaab weyn aayaddan ilaahay wuxuu inaga reebayaa kuwii tafaraaruqee iskhilaafay markii xujajkiiyo dalaa'ishu u caddaadeen dabadeed inaan la shabbihin waxaana laga qaadanayaa arrinka ay la yimaadeen oo ah tafaraaruq iyo ikhtilaafka markii bayinaadku u yimaadeen iyo xujajka cadcadi u yimaadeen dabadeed ay iskhilaafeen inay ahayd arrin madmuum oo xun in looga ekaadana aynay ahayn marka dadka xun inaan la shabbihin aayadda waa laga qaadanaya waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum kii qolo isu ekaysiiye shabbaha iyaguu ka mid yahay xadiiska sunanka qaarkood soo wariyeen culammaduna marka ay quweeyeen aayadaha qaarkood oo tashabbuha markaa diidayaana waa jiraan marka aayaddani waa ka mid aayaadka laga daliishado ya yacni marka waxa weeye aayaddan baa ka mida aayado kalena waa ka mid laa taquuluu raacinaa baa ka mida aayadaha tashabbuha markaa gaalada in la shabbaho la diidaayo laga qaato waayo raacina saxaabadu markay isticmaalayeen eraygan yagu macno wanaagsan bay u isticmaalayeen laakiin nimankii yuhuudda ahaabaa waxay u isticmaaleen macno xun markaasaa waxa weeye markay macno xun eraygii u isticmaaleen baa layihi eraygaa idinku haba odhanina marka tashabbuhoodii in la diidaayo ayaa laga qaadanaya walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamadu faqasat quluubuhum aayadda lafteeda waa laga qaataa dhowr aayadoo qur'aan ay ka deliishadaan culammadu tashabbuha gaalada in la shabbahaa inaanay bannaanayn waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa tafaruqa iyo ikhtilaafka ay la yimaadeen waxay la yimaadeen markii bayinaadku u yimaadeen dabadeed haddii jahli iyo garasho la'aan arrinku ku dhici lahaa dee qofku waxaaba dhici karta inuu nooc cudriya jiri karo laakiin iyadoo xujadii u caddaato dalaa'ishii soo gaadhay dabadeed marka waxa weeye tafaruq iyo ikhtilaafku u yimaado dee xaaladda noocaasa waa xun tahay waxay culammadu ku fasireen kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi maa jaa'ahum albayinaat in looga jeedo yuhuudiya nasaarada oo yuhuudiya nasaaradu waa tafaraaruqeen siduu xadiisuliftiraaq laftiisuba sheegaayo inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqa qolada yuhuuddu waxay u kala tageen koob iyo toddobaatan kooxood ama firqadood waftaraqat alnasaara calaa sintayni wa sabciina firqa qolada kiristaankuna waxay u tafaraaruqeen oo u kala tageen laba iyo toddobaatan firqo ama kooxood wa sataftariqu hadi lumma cala salaasin wa sabciina firqa ummaddanna waxay u kala tafaraaruqi doontaa saddex iyo toddobaatan ama kooxood bay u kala tegi doontaa u kala tafaraaruqi doontaa kulluha fi nnaari ila waaxida nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam firaqa dhammaantood naar bay ku sugan yihiin oo naartay gelayaan mid qura mooyaane yacni mid baa badbaadaysa qaaluu man hiya yaa rasuula allah wa aya baa la yidhi taasi rasuulki ilaahayow sala allahu alayhi wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hiya aljamaaca jamaacada weeye jamaacada weeye baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam riwaayo kale waxaa ku soo aroortay man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabi waa cidda ku sugan anigii asxaabtaydu maanta sidaanu ku sugannahoo kale xagga diinta cidda ku sugan ayay tahay cidda markaa badbaadaysa riwaayada horaa xoog badan ta dambe sanadkeeda maqaal baa ku jira laakiin ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen tan dambe lafteeda sida tirmidi iyo albaani iyo waa taxsiiniyeen yacni marka jamaahiiru ahlicilmina talaqawha bilqabuul yacni jamaahiirta culammaduna waxay kula kulmeen qabuul bay kula kulmeen waana ku ixtijaajeen hadday tahay kutubulcaqaa'id hadday tahay kutubta marka waxaweye kale yacni marka waxaweeye marka aad bay u soo qaateen yacni firaqa markay radinayaanna yacni way deliishadeen waxaanay marka ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii iyo hiya aljamaaca waa bimacnan way isfasirayaan waayo man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waxay la macno tahay waa jamaacada jamaacada marka la sheegayana hiya aljamaaca markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa ka tilmaamayaa inay aljamaacatu alaakhira yacni marka ay ku sugan tahay jamaacat luulaa siday ku sugnaydun ayuunbaa labada riwaayo laga qaadanayaa yacni jamaacat luulaa yay ahayd aljamacat luulaa waa annabiyu sala allahu alayh wasalam wa asxaabuh waa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ayaa aljamaacatu luulaa ah yacni markay ummaddu iskhilaaftana yacni dadka dambe ee wakhtigaa tafaraaruqa joogaa yacni jamaacadii hore hadday markaa waddadeedii hayaan oo ay ku sugan yihiin siday qolada horeba u badbaaday inay badbaadayaan waa la garanayaa yacni caqlan mid la fahmaayo weeye marka aljamaaca yani marka iyo man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waxay noqonaysaa bimacnan bay noqonaysaa axaadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi arrinkii hore laazima sida xadiiska tabaraani uu soo wariyey sheekh albaanina uu saxiixinaayo sanadkiisa odhanaayo sanad saxiixa ayuu ku yimi uu ku caddeeyey silsilatu xadiisi saxiixa uu nebigu yihi fitan baa jiri doona markaasaa layihi mal makhraju minha yaa rasuul allah fitankaa maxaa lagaga baxayaa rasuulka ilaahayow markaasuu marka uu yidhi yacni marka calaykum bilamri alawal waxaa laasimtaan arrinkii hore laazima arrinkii hore laazima arrinka hore waa maxay waa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu siday diin ahaan ugu sugnaayeen ayaa arrinkii hore noqonaayo yacni marka arrinkii hore noqonayo marka xadiiskaa saxiixii wuxuu faa'iidaynayaa fitanka makhrajka laga baxayaa inuu yahay in arrinkii hore marka waxa la laazimo inuu markaa noqonaayo xadiiska kale markaa sunanka qaarkood soo wariyeen min xadiisi cirbaad ibnu saariya fa innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiiran nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo noolaado oo idinka midi wuxuu arki doonaa iskhilaaf fara badan ayuu arki doonaa fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa alraashidiina almahdiyiina min bacdi cadduu calayha binnawaajid cudurkii hadduu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam dawadu waa maxay dawada laga dawoobayaa waa maxay dawadana waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waxau yidhi fa calaykum bisunnatii sunnahayga laazima ah. wa sunnat alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii iyo sunnada khulafaa raashidiinka iga dambeeya laazima ah. yacnii sunnahayga iyo sunnada khulafaa raashidiinkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laazima ah. calaykum waa ismu ficil amar ilzamuu buu la macno yahay markaad laqbaynayso ha odhan in korkiinnay ahaatay ha odhan ee calaykum macnihiisu waxa weeye waa ilzamuu bay la tahay sida calaykum anfusakum yani marka ay ilzamuu la macno tahay ayaa markaa facalaykum bisunatii marna mafcuulka markaa toos baa loo siiya waa la nasbiyaa marna ba baa lagu gaadhsiiyaa laazima ayaa laga tilmaamaya marka sunnahayga iyo sunnada markaa khulafaa uraashidiinka laazima ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cadduu calayha binnawaajid yacni ku qaniina markaa sunnahaas yacni gowsdambeedyada ku qaniina wa iyaakum wa faina kula muxdaatin bidca wa kula bidcatin dalaala yacni waxaan idinka digayaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam umuuraha kuwooda la soo darrisiiyey oo diinka lagu soo darrisiiyey baan idinka digayaa wa iyaakum wa muxdasaati alumuur fa ina kula muxdasatin bidca wax kastooo diinka lagu soo darrisiiyaa waa bidco maha wax kastoo la soo darrisiiye fi dunya umuuraha adduunyada cusub waa la soo darrisiin karaa saas sinaacaadka cusub ee marka waxa weeye soo kordhay hadday diyaarado tahay hadday maraakiib tahay hadday tareenno tahay hadday markaa tahay waxa weeye madaafiicda iyo ashyaadaas iyo hubabka anwaacda kala duwan iyo sawaariikhda iyo marka waxa weeye marka rashaashaadka rasaasta marka waxa weye la isticmaalayo gawaadhida yacni waxa weeye waxyaalaha noocaas oo dhan waxa weeye waa umuur dunyawiya yacni saacadaha elektroniga haddii loo isticmaalo si wanaagsan loo isticmaalo waxay noqonaysaa ashyaada noocaas oo dham in la soo darisiiya mamnuuc ma aha waxaa la eegayaa uun wax xaaraantinimaynaya miyay ku sugan yihiin shaygaa wax diidaya haddaanu jirin oo daliil xaaraantinimaynaya marka qawaacidda shareecada iyo usuusha shareecada loo bandhigo wax xaaraantinimaynaya haddaanu jirin waxay noqonaysaa inay mubaax tahay siduu nabiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinka ayaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyo idinka u aqoon badan yacani laba amar baa jira amru dunya wa amru diin amru dunya in wax cusub la soo dariisiya mamnuuc ma aha waxaa la eegayaa uun wax xaaraantinimaynaya ma jiraan mise ma jiraan haddaynay jirin oo uu yahay shaygaasi shay marka waxaweye maslaxo ah waa lala iman karaa dhibina kuma sugnaa laakiin kaa la diidaya waa maxay waa almuxdat fi ddiin oo shayga diinka lagu soo darisiiyo man axdasa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun xadiiska saxiixaynka nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo ku soo darisiiya arrinkayaga kan ah waxaan ka mid ahayn waa mid lagu radinayaan laga aqbalay amrinaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amarka uu nebigu isu nisbaynaya waa maxay waa amru ddiin marka laba amar baa jira amru dunyaa iyo amru diin marka amru diin lama ogola yacni waxaan daliil loo hayn in lala yimaado oo cusub marka in lala yimaado lama rabo laakiin amru dunyaa waxaa la eegayaa uun asalku waa ibaaxo yacni marka haddii daliil diidaya aanu jirin marka iyaakum wa muxdasaati alumuur fa inna kulla muxdasatin waxaa loo jeedaa xadiiska aynu ka qaadanaynaaye man axdasa fii amrina haada kaasaa laga qaadanaya ilaa antum aclamu biumuuri dunyaakum inaga aragna marka wuxuu noqonayaa wa iyaakum wa muxdasaati lumuur ay fi diin umuuraha kuwooda la soo darisiiyo diinka lagu soo darisiiyaan idinka digayaa fa ina kula muxdasatin ay fi diin ya yacni wax kastoo diinka lagu soo darisiiyaa waa yani markaa bidca weeye bidco kastaana baadi weeye bidco kastaana baadi weeye calaa kulli xaal nimanka yuhuudda iyo nasaaradu tafaraaruqa ay tafaraaruqeen ha ka shabbihina ayaa markaa ilaahay uu yidhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu min bacdi maa jaa'ahum albayinaat nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka warramay ummaddiisu inay tafaraaruqayso qadar ahaan inay taasi dhacaysaa laynoo sheegaya laakiin sharci ahaan maxaa layna amray yacni ijtimaaca kitaabkiiyo sunnada lagu kulmaayaa layna amray midna waa amrun sharci midna waa amrun qadari sataftariqu hadihi alumma ila alaain wa sabciina firqa waxaa laga warramayaa arrin qadariha laga warramaya waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquuna amri sharciya laga hadlaya marka sharcanna ijtimaaca xaqa lagu kulmaayo ayaa layna amray qadaranna waxaa laynoo sheegay tafaraaruq iyo ikhtilaafku inuu dhaca ayaa laynoo sheegay markaa nebigii calayhi salaatu wasalaam inooga warramo o inoo sheegay ummaddiisa inta faraar ku dhici doono yacni dawadiina waa inoo sheegay oo waa in markaa arrinkii hore la laasimo waa in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu siday ku sugnaayeen lagu sugnaado diin ahaan waa in markaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo sunnada khulafaa uraashidiinka la laasimo yacni markaa saas yadaa weeye taasaa lagu badbaadayaa taas ayaa lagu badbaadaya axaadiista qaarkoodna waxaa ku so kitaabka iyo sunnada taraktu fiikum amrayni maa in tamasaktum bihima lan tadiluu bacdii abada kitaab allahi wa sunnatii xadiiskaana ahlucilmiga qaarkood ayaa quweeyey marka kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam cidda haysataa yacni markaa ma lumayso ee waxay tahay yacni markaa cid markaa yacni hanuunkii ku sugan ayay noqonaysa ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur-aankani wuxuu ku hanuuninayaa dadka yacni dariiqadii yacni toosnayd buu ku hanuuninayaa kitaabkaa ku hanuuninaya marka la yidhahdana sunnadu waa soo gelaysaa waayo kitaabkay caddaynaysaa sida kitaabku munazal u yahay baa sunnada nebiguna sala allahu aleyh wasalam munazala u tahay wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxa uu nebigu ku hadlayaa waa waxyi loo waxyooday weeye wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikma allah korkaaga wuxuu ku soo rogay kitaabkiiyo xikmada ayuu allah korkaaga ku soo rogay oo ku soo dejiyey ayuu allah ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi haddaba kitaabkiiyo sunnada cid waliba waa sheeganaysaa maxaa marka waxaa lagu garanayaa markuu yidhahdo mid waliba kitaabkiiyo sunnada ayaan marka waxaa raacayaa kitaabkiiyo sunnadii fahamo kala duwan ayay u bandhigan yihiin yacnii firaqa mid walibana waxay sheeganaysaa inay kitaab iyo sunno haysato waatay culamada qaarkood ay ka cabireen alkitaab wasunna muudat alcasri culamada qaarkood ba waxay ka cabireen sida sheekhu albani yacni kitaab iyo sunne waxay noqotay modeelka casrigay noqotay yacni midaan kitaabkiiyo sunnadii waxba kaga sugnayn baa iska sheeganaya kitaabkiiyo sunnada iska sheeganaya waxaa haddaba la rabaa kitaabkiiyo sunnada sida markaa saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam ay u fahmeen ee u raaceen ee ugu dhaqmeen ee u dabaqeen in markaysagaa loo fahmo oo loogu dhaqmo oo loo laasimo taas yadaaba markaysa waxaa la rabaa waayo saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam waxa weeye waa ardaydii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu wax baray oo kitaabkiiyo sunnadaba baray kuna barbaariyey kitaabkiiyo sunnadaba baray kuna barbaariyey maadaama kitaabkiiyo sunnadaba uu baray uuna ku barbaariyey dee sida iyagu markaa ay u fahmeen ee kitaabkiiyo sunnada ay ugu dhaqmeen ayaa wuxuu yahay sida markaa saxan ayuu markaa u yahay taasaa markaa noqonaysa micyaarkii marka waxa weeye faham masaa'il kitaabkiiyo sunnada lagala baxaayo waxaa markaa la doonayaa in la yidhaahdo fahamkan yaa kaaga horreeyey sidan yaa u dabaqay sidan yaa u fahmay sidan yaa u fasiray yacni taas yadaa baa la rabaa lama rabo markaysaga in la yidhaahdo yacni kitaabka iyo sunnada waxay u baahan yihiin yacni markaa in eh, faham cusub loola yimaado faham cusub oo qawaacid cusub loo dejiyo sida marka dadka casrigan qaarkood ay yidhaahdaan ay yidhahaan usuul fiqiga dib waa in loo qoraa waa in markaysaa usuul fiqi cusub la sameeyaa waa in marka faham cusub lala yimaado oo kitaabkii sunnada la fahmaayo waa inaan markaysaga fahmadii hore markaysaga aan lagu gaabsan yacni ta noocaasi markaysaga sax maaha shaygu markuu diin yahay ikhtiraac iyo ibtidaac looma baahna yaa a'immadii maxay yidhaahdeen imaam axmed muxuu yidhi iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam waxaan kaaga digayaa masale aanad imaam u lahayn yaa kaaga horreeyey imaamkaagu waa kuma yaa kugu imaam ah iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam hadda ma aragtaa waa in marka waxaa la raacaa sida marka waxa jaadadu ay ahayd sida jamaacadu ku sugnayd waa in la raacaa weliba ra'yi shaada oo cidi faquuqantay yani markaa oo salafkii ka mida waa in marka waxa aan la raacin waayo shaadkiiyo waa kala duwan yihiin yani markaa sida waxaweeye jamaacadu ku sugnayd yani waxa weye aaraa shaadii waa soo bixi kartaa ra'yiga shaadkaa oo fardi iyo wax la mida ka dhaca muctabar ma aha ya yani waxa weeye waa zallo cid ka dhacday yani markaa weeye ma suuragalaha aha xaqu markaysaga markaa intuu yani jamaahiirtii saxaabada seego in markaysaga la yidhaahdo yani fardi baa markaysaga markaa yani markaa xaqii hayey ama waxa weeye salafkii markaysaga intay meel maraan in la yidhahdo fardi markaysaga isagu meel keliya maray ayaa marka waxa weye isagu saxaan oo xaqii haya yani ummaddu khayrkay wada doonayeen wada raadinayeen yani markaa dadkii qumanaa saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta tariiqii saxaabada raacay marka waxa weeye yacni xag cilmi iyo aqoon iyo si walba iyo fadli iyo khayr iyo khayru dheerayn iyo khayr doonis iyo ikhlaas mid walba ummadda inta kale waa ka badinayeen maadaama ummadda inta kale ay kaga badnaayeen inuu xaqu seego yaga oo markaysaa markaa shakhsi markaa shaadoobay ama faquuqmay inuu hayaa ma dhici karo waata markaa imaamkii la odhan jiray daarimi wuxuu ka mid ahaa a'immadii yani waaweynaa ee qarnigii saddexaad noolaa waa sheikha iskale alraddu cala aljahmiya kitaabka la yidhaahdo waxaanu markaa yani noolaa qarnigii saddexaad laba boqol iyo siddeetankii ayuu dhintaan filayaa wuxuu idhi in aladii yaummu lxaqa yatabicu lmashhuura min qowli jamaacatihim wa yanqalibu maca jumhuurihim ka xaqa doonaya xaqa u qastayaa ya wuxuu raacayaa qowlka mashhuurka ee caanka ah jumhuurka yacni marka waxa weeye yacni xaqa jumhuurkoodu la gadoomayaa ama salafka jumhuurkooda ayuu markaysa markaa raacayaa oo la gadoomayaa meeshay maraanba ya yacni ka doonaya laakiin bidcada doonaya yatabicu shaadda min qowli ahli ilcilm wayatacallaqu bizallaatihim qowlka shaadka ah ee cidinla faquuqantay iyo zallaadka culammada qaar ka dhacay afraad ka mida ka dhacay ayuu ku dhegaya coskanaya fahumaa aayataani bayinataani fi itibaaci arajuli wabtidaaci waa laba calaamadood oo cadcad oo ku tusinaysa ruuxa marka waxa weeye itibaaciisa uu sunnada raacayo iyo bidcaysadkiisa u bidcaysanaayo ee bidca doonaayo wuxuu ka odhanayaa araddu cala aljahmiyu ka odhanaya marka waxa weeye yacni markaa ariiqii salafka in la raaco ayaa markaa la rabaa oo la yska ilaaliyo yacni markaa waxa weeye in laga leexdo oo laga weecdo aad iyo aad laysaga jiro tafaraaruqu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waa dhacday ummadduna markaysaga tafaraaruq badan baa soo maray waxaanay soo bilaabmeen qarnigii koowaad yacni laga soo bilaabo yani wakhtigii saxaabadaba yani waxaa soo baxay yani markaa khawaarij iyo shiica ayaa soo baxday kadibna firaqii kale ayaa dabagalay hadday tahay yani markaa murji'o iyo hadday tahay muctazilo iyo hadday tahay jahmiyo iyo hadday tahay jabriyo iyo hadday tahay waxa weeye suufiyo iyo hadday tahay waxa weeye firaq kale oo baatini ah oo iyaguna markaysagaa soo baxay yani markaa firaq fara badan baa soo baxay ilaa markii dambe firqooyin kalena ay ka sii dhambalmeen oo ay markaysaga iyaguna yimaadeen kuwii marka waxa weyaan iyagu markaa e, faquuqmayna wayse sii khilaafeen oo khawaarijtii firaq bay noqotay muctasiladii firaq bay noqotay murji'adii firaq bay noqotay e, yani qolo waliba shiicadii firqooyin fara badan bay noqotay yani aad iyo aad bay marka isugu khilaafeen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam yani daabidka lagu badbaadayo inuu sheegay firaqa ma tirin oo ma odhan yacni firqooyinka lumay waa heblaayo iyo heblaayo iyo heblaayo iyo heblaayo iyo heblaayo laakiin muxuu siiyey daabitku ina siiyey miisaanka wax lagu miisaamayo ayuuna ina siiyey micyaan miisaankaasi waa maxay hiya aljamaaca iyo man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii miisaanka ciddii laga helo waxay noqonaysaa ciddii badbaadaysay bay noqonaysaa cidda laga waayona cidda loo goodiyay noqonaysaa haddaba kulluhaa fi nnaar ilaa waaxida kuwa la yidhi ma waxaa looga jeedaa firaq gaala miyaa looga jeedaa maya firaq gaalaa loogama jeedo waxaa looga jeedaa firaq asalkii islaamnimo u sugan yahay baa looga jeedaa laakiin bidcaystay ayaa looga jeedaa oo kulluhaa fi nnaar ma faa'iidaynayso waa gaalo faa'iidayn mayso waayo dee cidda marka ahlulkabaa'irkaaba naarta waa loogu goodiyaa saas aawadeed shaykhulislaam ibnu taymiya waxau yidhi xadiidkan waciidka ku soo arooray kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida faa'iidayn mayso markaa in looga jeedo inay gaalo yihiin lamana odhan naarta way ku waarayaan shaykhulislaam ibnu taymiya odhanaya naartay ku waarayaan lama odhan ee kulluhaa fi nnaari ilaa waaxiduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ibnu taymiya wuxuu odhanayaa waciidka ama goodiga ku sugani kama weyna goodiga ku sugan ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciiraa ruuxa xoolaha agoonta cunaa naar buu gelayaa naarna waa cunaya waciidku waciidkaasuu la mid yahay idan waa taxta almashii'a mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa mashii'ada ilaahay ayuu hoos yaallaa marka waxaweye waciidka waa loogu goodiyey laakiin waa taxta almashii'a taxta almashii'a ayuu marka waxa noqonayaa marka firaq gaalaa lagama tilmaamaayo weliba isagoo hadalka sii wata ibnu taymiya waxau yidhi axad a'immada ka mida u fiirsa axad a'immada ka mida oo yidhi firaqan uu nebigu yidhi kulluhaa fi naar ilaa waaxida waa firaq gaalaa axad a'immada ka mid oo sidaa yidhi ma jiro axad a'immada ka midoo sidaa yidhi ma jiro saasuu markaa odhanaya calaa kulli xaal waxaa la rabaa sida lagu badbaadayo in markaa lagu dadaalo ayaa la rabaa sida markaa lagu badbaadayaana waa in markaa la raaco yani sabiilu lmu'miniinkii la raaco waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ariiqaa lagu badbaadayo waa in la raaca sida loo raacayana waxay noqonaysaa in markaa la barto oo ruuxu haddaanu markaa waxaa dariiqii aanu garanayn salafka iyo manhajkii salafka aanu garanayn dee ma raaci karaayo marka siduu ku badbaadaya waxay markaa noqonaysaa inuu waxa weeye yani markaa barto dabeedna markaa raaco laazimo ayay noqonaysa waxa la macrifatu ariiqi nisfu lcamal waddada in la aqoonsadaa shaqada waa ka badh shaqada waa ka badh allah waxau yihi walaa takunuu ha noqonina kaladiina tafaraquu sidii kuwii yani tafaraaruqay can diinihim yani markaa diinkoodii yani markaa ka tafaruqo bimacnaa qaybna qaatay qaybna ka tegey markay qaybna qaataan qaybna ka tagaanna way tafaraaruqayaanoo waa kala tegayaan yani markaa diintii bay la kala tegayaanoo midba qayb buu ku dhegayaa qaybna waa ka tegaya waa dayacayaan wakhtalafuu iskhilaafay fiihi diinka isku khilaafay min bacdi maa jaa'ahum albayinaat waxay iskhilaafeen markii bayinaadkii iyo daliilada cadcadi u yimaadeen dabadeed yacni baqyi baana sababay iyo xaasidnimo waxaa kaloo sababay marka waxa weeye qasad xumaan marka qasad xun ay marka waxay lahaayeen oo hawaraac ay ahaayeen wa hum alyahuudu waannasaara waa yuhuudda iyo kiristaanka cidda tafaruqa hore iyo ikhtilaafka hore ka dhacay sida ba sheegaayo waa ulaa'ika kuwaasi lahum waxa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyni badan cadaabkaasay marka waxaan yani markaa u sugnaaday oo ay mutaysteen yowma tabyaddu wujuuhum wa taswaddu wujuuh allah waxa uu yidhi yowma tabyaddu wujuuh wuxuu cadaabku u sugnaaday yowma tabyaddu maalintay caddaanayso wujuuhun wejiyaal ay caddaanayaan baa cadaabku u sugnaaday oo istiqraarka yacni lagu camal siiyo weji labaad udkur in loo qadaro udkur waxaad xustaa yowma tabyaddu maalintay caddaanayso wujuuhun wajiyaal ay caddaanayaan wa taswaddu wujuuhun wejiyaal kalena ay madoobaanayaan fa ama aladiina kuwii miyaa iswaddat wujuuhuhum wejiyadoodu ay madoobaadeen akafartum bacda iimaanikum fayuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa akafartum miyaa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinni dabadii miyaa gaalowdeen faduuqu alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum takfuruun bisababi kufrikum gaalnimadiinna daraaddeed dhadhamiya cadaabkaa lagu yidhaahdaa wa ama aladiina kuwii miyaa ibyadat wujuuhum wejiyadoodu ay caddaadeen fa fii raxmat illaah ay fa hum yagu fii raxmat illaahi naxariista ilaahay bay ku sugan yihiin oo janna ayay ku sugan yihiin hum yagu fiiha khaaliduun jannadaa gudaheeda ayay yihiin qaar ku waaraaya tilka aayaatullaahi natluha calayka bilxaq tilka taasi aayaatullaahi waa aayaadka ilaahay natluuha xaal aanu akhrinayno calayka korkaaga ku akhrinayno oo aayaatu lagu khabro ama weji labaad aayaatu cadfu bayaan ama beddel laga dhigo tilka taas yacnii shayga la ishaaraya waa aayaadka qur'aanka weeye aayaadka aankuna waa inoo dhow yihiin hadda ismu ishaaraha baciidka maxaa loogu tilmaamay oo laamka loo geliyey waxaa laga tilmaamaya xagga marka waxa weeye sharafta ayay waxay ka dhigayan si yacni way koreeyaan sidii marka waxaa xagga culuwiga iyo koraynta iyo sharafta markaysa inay ku fog yihiin oo kale kaanahu in laga soo qaadayo markaa saas aawood waxay ku fasiraan ismu ishaare qariib ah laakiin nugtada ku jirtaa waxay tahay waa in marka waxa laga tilmaamayo inay xagga sharafta ay ku fog yihiin tilka taasi ama tilka tani aayaatullaahi oo aayaadkii ilaahay ahaatay natluha waa akhrinaynaa calayka korkaagaannu ku akhrinaynaa bilxaqi xaalay xaq ku dheehantaannu akhrinaynaa wama allaahu yuriidu dulman lilcaalamiin wama allaahu allah ma ahan yuriidu mid doonaayo ma aha dulman dulmi mid la doonaya ma aha iyo xadgudub lilcaalamiina caalamiinta mid dulmi la raboo la doonaya ma aha walilaahi maa fi samaawaat walilaahi allahoo qura waxa u sugnaaday laa lihayrih maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantood wa ila turjacu lumuur xagga allah oo keliya ayaa umuuraha loo celinayaa tarjicuna waa la akhriyay waa qiraa'o kaleo tarjicu marka la yidhaahdana way u noqonaysaa weye way ahaanaysaa xagga allaah tuu fasiraya jalaalaynkuna waa tarjicu ayuu fasirayaa saasuu tasiiru u yidhi laakiin qiraa'ada kale ee turjacu ah turaddu bay la macno tahay alcilmi allah wuxuu inoo sheegayaa maalinta qiyaame inay dadka qaarna wejiyadoodu caddaanayaan qaarna wejiyadoodu ay madoobaanayaan qaar wejiyadoodu waa nuurayaan oo waa caddaanayaan way faraxsan yihiin nuurna waa leeyihiin qaarna wejiyadoodu waa madoobaanayaan waa dugul boodh iyo madow bay leeyihiin maxay kale yihiin faama aladiina aswaddat wujuuhuhum akafartum bacda iimaanikum waxaa aayadda laga fahmayaa kuwa wejiyadoodu madoobaanayaan inay gaalada yihiin saas aawadeed baa allah uu ku yidhi akafartum bacda iimaanikum faduuquu alcadaaba bima kuntum takfuruun kufrigoodii waa la sugay cadaabka inay dhadhamiyaanna waa la amray qolyaha wejiyadoodu caddaanayaan waa ahluliimaanka waa kuwa mu'miniinta saas aawadeed baa jannada loogu ballan qaaday wa ama aladiina abyadat wujuuhuhum fa fii raxmati illaahi hum fiiha khaaliduun marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen gaalada dhammaantood weeye kuwa wejiyadoodu madoobaanayaana aayadda lagu sheegaya bacdi ka mida taabiciintana waxaa laga soo naqliyey waa ahlu kitaabka bacdi kale waxaa laga soo naqliyey waa kuwa diinka ka noqdee gaaloobee murtadiinta bacdi kale waxaa laga soo naqliyey waa munaafiqiinta aqwaashaasi isma khilaafsanaa waxaa jira ikhtilaafu tanawuc iyo ikhtilaafu tadaadin yacnii ikhtilaaf tanawuca oo mid waliba nooc tusaaleeyey aanu se uga jeedin xukunku inuu ku kooban yahay muraadku ma aha waa kuwaasoo keliya lakin waa tusaale saas aawadeed shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa muqadimatu fii usuuli tafsiir wuxuu ku sheegay haalibu ikhtilaafi salafi fi tafsiir waa min baabi ikhtilaafi tanawuc majooratiga iskhilaafka salafku isku khilaafeen tafsiirka waxay u badan tahay oo badankuba yahay inuu ikhtilaafu tanawuc inuu yahay oo mid waliba nooc tusaaleeyey ha u qaadani markaa aqwaashaas inay isdiidan inay isdiidan tahay ha moodin cidda tidhaahda waxa weeye waa murtadiinta uma diidana kuwa kale gaaladuba inay wejiyadoodu madoobaanayaan akafartum bacda iimaanikum ee kuwa murtadiintii inay marka hore iimaan la yimaadeen eh, daraaddeed deedna iimaankii ka noqdeen saasay u sheegeen laakiin kuwa kale wejiyadu ma madoobaanayaan muraadkoodu maaha cidda tidhi munaafiqiinta weeye munaafiqiintu iimaan bay muujisataa saas aawadeed bacda iimaanikum saasaa ictibaarkaasaa loo yidhi laakiin ma diidana gaaladu inay la wadaagto yacni markaa weji madoobaanta ahlu kitaabka cidda markaa tidhi waxay uga jeedaan iimaankii ay sheegteen kutubtoodii inay rumeeyeen iyo nebiyadoodii ay rumeeyeen sheegashada ay sidaa sheegteen baa loo yidhi akafartum bacda iimaanikum cidda tidhi gaaladoo dhan waxaa soo gelaya ah, murtadiintii kuwii diinka ka noqday ee mar islaameed dabeedna ka ridoobay waxaa soo gelaya munaafiqiintii oo kufrigooda wuxuuya kufri baatil waxaa soo gelaya gaaladii kale waxaa soo gelaya gaaladii ahlu kitaabka waxaa soo gelaya gaaladan ahlu kitaab ahayn ee mushrikiinta dhammaan waa soo gelaya haddaa maxaa lagu tawjiihinaya markaa bacda iimaanikum waxay yidhaahdeen markaa lafteeda bacda iimaanikum waxaa lagu tawjiihinayaa iimaankaa la timaadeen fii yani markaa fii cahdi dar cinda almiisaaq waana sida mufasirku mari doono jalaaldiin asuyuuti markii ballanka laga qaadaayo dhabarka aadam laga soo guray oo laga soo saaray waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum ashhadahum cala anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala iimaanka qaaluu baladaasaa looga jeedaa bay yidhahdeen oo dhammaan cahdigaa dee way wada galeen laakiin bacdi baa yidhaahdaa ciddii rumayn doontuunbaa balaa tidhiye ciddii markaa aan rumayn doonin ee gaalnimo ku dhiman doontaa iyagu balaa may odhan laakiin daahirka qur'aankay saasay khilaafsan tahay waayo allah wuxuu inoo sheegay inay markaa yidhaahdeen dhammaantood balaa yaa sida naska laynoogu sheegay saas wey qowl kale culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kuwa wejiyadoodu madoobaanayaan waa ahlulbidaca waa ahlulbidac kuwa wejiyadoodu caddaanayaanna waa mu'miniinta qowlka muqaabilka ka hore waa weeye qowlka qowlka ahlubidaca muqaabilka wahina wuxuu noqonayaa kuwa wejiyadoodu caddaanaya waa ahlu sunna saas aawadee qowl baa jira yacni markaa salafka qaar laga soo wariyey oo ay yidhaahdeen kuwa wejiyadoodu madoobaanayaan waa ahlubidac kuwa wejiyadoodu caddaanayaanna waa ahlu sunna tafsiirkaa laftiisu miyuu khilaafsan yahay ka hore tafsiirka laftiisu ka hore yani waxaweye ma khilaafsana khilaaf dhammaystiran ee nooc muwaafaqa baa ku sugan muwaafaqadaas maxay tahay waxaa laga tilmaamayaa iimaanka dee dhammayska tiran waa inuu sunnadii ay raacdaayo uu noqdaa mid sunnadii ku quman laakiin waxa weeye haddii bidca lala yimaado ahlubidac la noqdo iimaankii naqsaa galay marka waxaa laga tilmaamaya nooc iswidaada yaanu madowgii dhammayska tirnaa u sugnaane ya sida nooc waciidii ugu sugan yahay yacni dadka ahlulbidaca kulluha fi nnaari ilaa waaxida ayaa nooc madowina ugu sugan yahay oon madowgii dhammayska tirna aan ahayn madowga dhammayska tirani wuxuu u sugnaanayaa markaa gaalada laakiin madow ka wax waxaa markaa yeelanaya ciddii ama ahlulkabaa'ira ama ahlulbidaca yani markaa waxa weeye waa mawduuci oo markaysagaa qofkii u kulmayso geesna in loo goodiyaayo geesna loo ballanqaadayo ama gees laga sawaabinayo oo laga ajar siinaayo geesna ciqaab uu ka mutaysanayo mashii'ada ilaahayna uu hoos yaallo laakiin ciddii bidca mukafira aan ku dhicin yacni kollayba ma'aalkiisu jannuu ku dambaynayaa waciidka loogu goodiyeyna ilaaba ilaa inuu ku filaya ma ahee wa taxta almashii'a in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh mashiicada ilaahay buu hoos yaallaa hadduu doonana ilaahay waa cadaabayaa liltathiir in laga soo daahiriyo laga soo nadiifiyo ayuu u cadaabaya hadduu doonana waa cafinayaa laakiin ciddii bidcadiisu mukafiro tahay dee wuxuu markaa mutaysanayaa yacni isagoo cadaab markaa dhammaystiran yacni markaa oo wuxuu noqonayaa khuluudka mida ah u sugnaanayo haakada waxaynu ka hadlaynaa taasna min xaysu daahir wa ila yani waxa weeye yani xukunka ilaahay aakhiro yani qofkan ma loo cudraya mise looma cudrayo taas yadaa ma ogin yani markaa ma ogin yani qofka waxaa dhici kartaa in markaa dee xujadii isaga aynay u caddaan baa dhici karta tabayunka xujadu u caddaatay baana waciidka lagu xidhay haddamaarita min bacdi maa tabayana lahu lhuda innaguna laabtiisa kuma jirno qalbigiisa ma ogin xujadu ma u caddaatay mise umay caddaan kama warqabno taas yadaa ma ogin marka xukunka aakhiro waa shay kale xukunka markaysa markaa la xukumayo adduunyadana waa shay kale ama waxa weye gaalada markaa dee sariixa gaalnimadoodu caddahay iyaga waxay noqonayaan aan markaysaga taawiilkii aan ahayn iyagu waxay noqonayaan waxaa la qadcinayaa fi dunya walaaakhira inay mucadabin yihiin ayaa marka daahiran wa baatin ay gaalo yihiin aakhirana la cadaabayo waa la goynaya allah waxa uu yidhi yowma tabyaddu wujuuhum wa wujuuh waxay ku xidhantahay wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim cadaab eh, weyn baa u sugnaaday wuxuu u sugnaaday yowma tabyadu maalintay caddaanayso wujuuhun wajiyaal wa ay madoobaanayso wujuuhun wajiyaalna ay madoobaanayaan yani mustaqirun lahum alcadaab yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh waa tafsiir tafsiirka kalena waa udkur in la qadaro udkur waxaad xustaa oo sheegtaa yowma tabyadu maalintay caddaanayso wujuuhum wejiyaala ay caddaanayaan wa taswadu ay madoobaanayso wujuuhum wejiyaalna ay madoobaanayaan ay yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha xus ayda waxa ka dambeeya waxaad u xarakaynaysaa oo ciraabta ka raacinaysaa wuxuu fasiraayo mufasarka ayuu markaa iraabta ka raacaya ayuu icraabta ka raacaya maa bacda ay cadfu bayaanina aw bedel shadrubaydkii muxuu sheegay waxa ay ka dambeeyaa ayda tafsiiriyada ah ama waa cadfu bayaan ama waa bedel marka yowma tabyadu ayuu markaa cadfu bayaan ama bedel u noqonaya ay yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yacni maalintaa xus oo sheeg fa ama aladiina kuwii miyaa iswaddat ay madoobaatay wujuuhum wejiyadoodu ay madoobaadeen wahum hum ulkufaaru waa gaalada e fa yulqawna fi nnaari naartaa lagu tuurayaa wa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa tawbiikan canaan la canaananayo daraaddeed ama xaal la canaananayo akafartum bacda iimaanikum akafartum miyaa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinni dabadii miyaa gaalowdeen iimaankaa la timaadeen dabadeed miyaa gaalowdeen rumayntaa rumayseen dabadeed miyaa gaalowdeen yowma akhdi lmiihaaq aad rumayseen maalintii miisaaqa ama ballanka laydinka qaadayey dhabarkii aadam inta laydinka soo saaray maalintii ballanka laydinka qaadayey rumayntii markaa aad rumayseen dabadeed miyaa gaalowdeen marka gaaladoo dhan baa soo gelaysa faduuqu lcadaaba cadaabka dhadhamiya bima kuntum takfuruun gaalnimadiinna aawadeed aad gaalowdeen yacni cadaabka u dhadhamiya baad waa saabiyo marka waxaa ku sugan isbaatu saabiya ku sugan isbaatu sababiya ayaa ku sugan amaada dabadeed yacni fa ayaa markaa lagu jawaabaa fa baa la geliyaa marka fadii hadda waa la xadfay akafartum bacda iimaanikum laakiin qowl baa lala xadfay haddii qowl markaysaga meesha muqadar yahay fadii iyo qowlka waa laysla xadfaa fa yuqaalu lahum akafartum bacda iimaanikum haddaba mufasirku ma odhan fa yuqaalu yani wuxuu ka horraysiiyey qowlkiibuu jumlo ka horraysiiyey marka jumladu fada geliyey fa yulqawna fi nnaari wa yuqaalu lahu markaasuu ku cadfay laakiin fa haddaanad qadarin waxay noqonaysaa fa lahum inaad tidhahdo hmm. wa aladiina kuwii miya ibyadat ay caddaatay wujuuhum wejiyadoodu ay caddaadeen wahum lmu'minuuna waa mu'miniinta weeyaane fa fii raxmat illaahi naxariista ilaahay bay ku sugan yihin ay jannatihi jannadiisa ay ku sugan yihiin naxariista ilaahay waxaa loo jeedaa jannada ilaahay naxariis mar waxay u timaadaa raxma iyadoo sifo ilaahaya ah alraxmaan alraxiim wa rabbuka du raxma marka waxaa weeye sifay mar u timaadaa allah lagu sifaynaayo raxmada ilaahayna raxmada makhluuqaadka lama mid aha iyo qaabkeedana garanmayno marna waxay u timaadaa raxmo makhluuqo ah ina allaha khalaqa mi'ata raxma sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay ilaahay wuxuu abuuray boqol raxmadood marka jannadu waxa weeye waa raxmad ilaahay ama waa maxalu raxmatihi marka waa min baabi itlaaqi alxaalli wa iraadat eh, maxal xaalligii baa la sheegay oo raxmada ah halkay raxmadu ku soo degaysay yani markaa raxmada eh, maxalkeedii baana markaysa waxaan yani loo jeedaa oo jannadii ah ama jannadoo markaysaga raxmo iyo makhluuqo u ilaahay abuuray ah yacni la yidhaahdo aan wejiga hore la marin marka cala kulli xaal jannada ayay ku sugan yihin baa loo jeedaa hum fiiha khaaliduun iyagu jannada gudaheeda ayay ku waarayaan jannada gudaheeda ayay ku waarayaan tilka aayaat ullah ay haadihi alaayaatu aayadahani aayaatullaahi wa aayadihi ilaahay natluuha xaalanu akhrinayno haddaad aayaatu ku khabarto waa inaad natluha xaalaysaa natluha xaalaannu akhrinayno calayka korkaaga ku akhrinayno yaa muxammadu muxammadow yaa rasuulallaahi baa fiicanoo marka nebiga la sheegaayo calayhi salaatu wasalaam magiciisa in nidaa lagu sheego waa laga fiican yahay laa tajcaluu ducaa'a arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa yaa markaad aabbaha la khitaabayso inaad tidhaahdo hebelow soo qabiix ma aha aabbow inaad tidhahdo soo ma fiicna inaad tidhaahdo markaysaga aabbahayo hooyada aad ku tidhaahdo markaysagaaad ku tidhaahdo hebelow iyo heblaayoy sow markaysa arrin liita ma aha oo aadaabta aan ku fiicnayn dee nebigaa ka qadar weyn marka nebiga markaad la hadlayso waxa weeyaan markaa yaa muxamadu inaad tidhaahdo waxa ka fiican yaa rasuula allahi ama yaa nebiy allaahi in la yidhaahdo sidaas aawadeed yani mufasirkan iyo mufasiriin kaleba yaa muxamadu inay yidhaahdaan cibaarada caynkaasa culammada qaarkood way marka karaahiyaystaan oo waxa weeye rasuulkii ilaahayow nebigii ilaahayow in la yidhaahdo ayaa markaysaga fiican adabka iyo ixtiraamka yani markaa ansab ku si ah natluha calayka xaalan ku akhrinayno korkaaga rasuulkii ilaahayow sal allahu alayh wasalam bilxaqi xaaluu xaq ku dheehay aanu akhrinaynaa aayaadka xaalay xaq ku dheehan tahay multabisatan bilxaqi xaalay tahay damiirka haadaa laga xaalaynayaa marka waxaa weeye multabisatan baadu markaa baaulmusaaxaba weeye wama allaahu allah ma ahan yuriidu mid doonaya dulman dulmi mid la doonaya ma aha lilcaalamiina caalamiinta mid dulmi la doonaya ma aha khalaa'iqda ilaahay dulmi lama rabo dulmi kuma samaynayo waxaa ka sii ablaqo ka sii xeeldheeraansho badan lamaba rabo ya taasaa ka sii xeeldheeraansho badan bian yaahudahum bikayri jurmin oo maxaa dulmi noqonaya suurada waxa dulmiga noqonayu kuu sheegaya ba'dan baa u taswiir baa la yidhaahdaa shayga la sheegay suuradiisay ku caddaynaysaa baa u taswiir bian yaudahum yani dulmigaasi wuxuu yahay suuradiisu bian yaudahum inuu ku qabto bihayri jurmin dembi la'aan inuu ku qabto oo iyagoo dembi aan samayn inuu iska ciqaabo bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen ilaahay khalaa'iqdoo dhan hadduu iska ciqaabi lahaa mulkigiisii maadaama ay yihiin oo isagu leeyahay bihayri dembin hadduu ku ciqaabi lahaa xataa dulmi ma noqoteen oo dulmiga waxaa la yidhahy altasarufu fii mulki alghayr tasarufka mulki cid kale leedahay lagu tasarufo yani idan la'aan ayaa dulmi la yidhaahdaa idan la'aanta innagaa ku darray weliba saa umay darin cibaarada caynkaasa ama tafsiirkan caynkaas oo odhanaaya atasarufu fii mulki alghayr baa dulmi ah yacni marka waxa weeye sax ma aha la cagsan walaa tartan yacni markaa mid saxa ma aha marka waxay leeyihiin maadaama mulki kaleba aanu jirinoo mulkigii ilaahay oo keliya uu yahay hadduu dhammaantood wada cadaabi lahaa dulmi maba noqoteen dulmi mama noqoteen marka waa ka odhanaya safarini waxyaalaha meelaha lagu qabsaday ka mid tahay wajaaza lilmawla an yucadiba alwara bigayri jurmin walaa dembin jara yacni mawlaha waxa u bannaan oo allaah ah inuu khalqigaba cadaabo dembi la'aantii inuu cadaabaa waa u bannaanayd buuri caqiidatu safariniya nadmigaasay markaysagaa ka mid tahay marka waxay ka mid tahay meelaha markaysagaa lagu qabsaday ka mid tahayoo ictiqaadkii ashaaciraday waafaqsan tahay yacni markaa taasi meelaha lagu naqdiyey ka mid tahay sheikhu halkan isagu jaadadii buu marayoo hadda madhabkii ashaaciro waa ka leexday oo yacni mulkigiisaba yani ha ahaadaane hadduu dembila'aan ku cadaabo inay dulmi noqon lahayd buu taqriirinayaa suyuudi masaladan marka waa sidii marka waxa weeye yani beytkaasi sheegayey ee caqiidada ashaacirana waafaqsanayd hadda kumu tegin bian ya'khudahum bigayri jurmin waayo safarini muxuu yidhi wajaaza lilmawla an yucadiba alwara bigayri jurmin walaa dembin jara mawlaha waxa u bannaan oo allaha ah inuu khalqigaba wada cadaabaa waa u bannaan tahay yaanu yeelina way u bannaan tahay oo jaa'is bay u tahay jurmi iyo dembi la'aantii wax dembiiba aanu ka dhicin inuu iska wada cadaabaa way bannaanayd buui calaa kulli xaal ta noocaasi sax ma aha dulmigu waxa weeye waa wadcu shay fii hayri maxalli ama waa naqsulxaqi shayga meele maxalkiisii ahay in la dhiga ayaa la yidhaahdaa ama xaqoo la nuqsaamiya ayaa la yidhaahdaa marka waxaa soo gelaya qofkii dembi cid kale ay gashay in lagu ciqaabaa soo gelaya dembi aanu lahayn dhalada in laga saaraa soo gelaysa xasanaadkiisa in laga nuqsaamiyaa soo gelaysa ashyaada noocaasoo dhani waxa weye waa dulmi ilaahayna markaa ma doonaayo dulmigana waa iska xarimay marka waxa weeye qolyaha yidhi yani marka waa tasaruf fi mulki lkhayr dulmigu dee waxa weeye xataa yani marka sina saxu ma aha waayo mulkulkhayr iyadoo lagu tasarufaayo haddii idan sharciya ama idankii ciddii lahayd markaa loogu tasarufayo dulmi noqon mayso ya biidnin khaasin aw biidnin caamin hadda ma aragta xoolaha agoonta waa lagu tasarufaa cid baa loo xil saaraa ama loo dardaarmay ama markaysaga xuku ama qaadiguba u dhiibay dee waxa weeye ma tasarufku u tasarufaye ku u ilaalinayo ee iyagii u rogrogaya dulmi ma aha waana tasaruf fii mulki ilkhayr qof baa wax loo wakiilanayaa wuu ku tasarufayaa dulmi maaha waana tasarufun fii mulki lghayr ashyaada qaarkood iyadoo idan khaasoo ciddii lahayd marka ayna idmin baa lagu tasarrufayaa masalan waxaa la helay markaa luqadaa la helay shay markaysaga baadioo yani markaa lumay baa la helay shaygaasi waa shay marka waxa weeye aan markaa baaqi noqonayn oo muddada la yaboohinayo ma joogi karayo wax qaayisaya haddii la yidhahdo markaysaga waxaan ha la hayo oo ha lagu yabooho waa wax qaayisayoo dhacaya weeye maslaxadu maxay keensanaysaa idanba yaan loo haysanan in la iibiyo horta la lacageeyo dabeedna markaysaga lagu yabooho ayay keensanaysa wa tasarufun fii mulki lkhayr dulmina ma aha maslaxadii qofkaa loo ilaalinaya wixiisii wixiisii ayaa markaysa waxaa loo ilaalinaya haakada marka waxa weeye yacni itlaaqa noocaasi saasaanu markaa sax u ahayn marka ilaahay dulmiga cidna lama rabo cidna dulmi yani ilaahay lama rabo kumana samaynaayo dulmina ilahay waa ka caagan yahi qolyaha sidaa ku tacriifiyey dulmiga waxay yidhahdeen dulmigu maba suuragal aho mustaxiil buu ka yaho maba dhici karaba waayo wuxuu sameeyaaba dulmi noqon mayso dee qudradaba ma soo gudagelayo dulmi qudrada ilaahay taxta qudrat illaah dulmiba soo geli maayo oo rabbi wuu awoodaaba la odhan maayo waa shay mustaxiil aan dhici karinba dee labada keebaa kamaal badan in la yidhaahdo ilaahay dulmiga qaadir waa ku yahay oo waa awoodaa laakiin yacni cadligiisa daraaddeed dulmiga yeeli maayo iyo qudradiisaba dulmi soo geli maayo oo taxta qudratihi maba ahaba ya yacni waxa weeye waxaa kamaal badan in la yidhaahdo yacni ilaahay qaadir waa ku yahay laakiin ma yeelaayo waa iska xarimay sida markaa adilada ku saartay ya cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu walilaahi ma fi samaawaati wamaa fi walilaahi allahu quro waxa u sugnaaday ilaa ligayrihi ma fi samaawaati waxa ceerarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan dhammaantood mulkan wa khalqan wa cabiidan xagga mulkiga iyo yeelashada wa khalqan iyo xagga abuurka wa cabiidan iyo xagga addoommada yani waxa weeyaan waa tamyiiz buu keenay yani mulkan wa khalqan wa cabiidan yani marka waxa weeye ah. abuur ahaan waa ugu sugnaado isagaa khaaliqii abuuray ah xagga cabiid ahaanna waa ugu sugnaado iyaga ayaa markaysa markaa addoommadii ilaahay ee dee markaa allah yacni markaa eh, inay caabudaan ay tahay ee eh, allah mulkinayey ee eh, marka waxa weeye cibaadadana ku waajibiyey markaysa markaa yani markaa ah wa ila allahi turjacu lumuur qiraa'ada hadda markaa uu fasirayaa tarjicu weeyi saas aawadeed buu tasiiru ugu fasiray waayo inagii soo sheegnay marar badan jalaalayinka qiraa'ada u asalkee uu fasirayaa caasim ma aha qira'adaynu akhrina maaha abi camar baa u badan weliba marmarka qaarkoodna naafic buu u leexdaa marka laakiin waxa u asaloo haalib u ah abi camar marka waxa tarjicu saasuu tasiiru ugu fasiray wa ila allaahi xagga allah oo keliya turjacu lumuur umuuraha loo celinayaa turjacu marka layaa turaddu bay la macno tahay waa loo celinayaa tarjicu lumuur marka la yidhaahdana waa qiraa'o kale waxay noqonaysaa umuuru xagga allah bay ahaanaysaa xagga allah bay u noqonaysaa yani saas yadaa markaa noqonaysaa rajaca waxay leedahay laazim iyo mutacaddi labadabo marna laazim bay noqotaa laazim maxaa looga jeedaa faacil bay ku kaaftoontaa marna waxa weeye mutacaddi bay noqotaa mafcuulkay u tallawdaayo mafcuulkay gaadhaa ya ficilku hadduu markaysaa mafcuul aanu qaadan oo mafcuul toos aanu u qaadan waxaa la yidhaha laazim baa la yidhahdaa yani marka waxa weeye e, khayru waaqicna waa la yidhaahdaa e, qaasirna waa la yidhahdaa haddaad kutubihii hore qaarkood ku aragto ficilkani waa waaqic waxaa loo jeeda waa mutacadi mafcuul buu ku duldhacaa haddama arta yani saasaa loo jeeda marka mujaawis iyo mutacadi iyo waaqicna waxaa la yidhaahdaa ka mutacadiga ah baa la yidhaahdaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk